bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala kitaabu adkaari الzakaa zakadii adkaarteedii ayuu u kitaab yahay baabu ladkaari almutacaliqati bizakaati adkaartii zakada ku tacaluqeysay caddaynteedii ayuu u baab yahay qaala allahu tacaalaa allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi khud min amwaalihim sadaqatan khud qaado min amwaalihim maalyaalkooda xaggooda sadaqatan sadaqo ka qaad ka qaado sadaqada oo tudahiruhum dahirayso watusakiihim taskiyo siinayso ayb oo dunuubta ka nadiifinayso ayb ama inaad tiraahdid khud qaado min amwaalihim maalyaalkooda xaggooda sadaqatan ka qaado tudahiruhum xaal aad adiga dahiraysa iyaga wa tusakiihim wa musakiihim xaal aad tahay midkii taskiyeynayo bihaa sadaqada aada ku dahiraysid wasalli ducee caleyhim iyaga korkooda u ducee ayb oo u ducee markaa ducadaasuu ka rabaa ayb wasalli calayhim u ducey oo korkooda u ducee markaad zakada ka qaado askaarteedii marka waxaa weyaan ducadaas nabiga la faray waraweynaa fii saxiixay lbukhaariyi wa muslimin aan dhexdooda ku warinay can cabdillaahi bni abi awfa radia allahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu wuxuu ahaa idaa ataahu hadday u yimaadaan qowmun qolo bisadaqatin ay ula yimaadaan sadaqo qaala wuxuu dhahayay allaahuma salli calayhim allaahuma yaa allahu allow salli calayhim u naxariiso korkooda fa ataahu abii aabbahay ayaa u yimid abuu awfaa ahaa bisadaqatihi buu ula yimid sakadiisii faqaala waxa uu yihi allaahuma salli calaa aali abi awfaa ilaahu reer abi awfaa u naxariiso qaala shaaficiyu walasxaabu raximahum ullah waxay dhaheen al ikhtiyaaru sida la doortay al an yaquula aakhidu zakaati zakada midka qaadaya inuu dhaho lidaaficihaa midka bixinayo uu u dhaho oo ku yiraahdo ajaraka allaahu allah kaa ajarsiiyey fiimaa acdayta waxaad siisay ood bixisay wajcalahu allah ka yeelo laka adiga allah kaaga yeelo tahuuran mid dahaaro noqdo oo ku nadiifiyo wabaaraka laka allah kuu barakeeya fiimaa abqayta wixii aada baaqi yeeshayna wixii aada reebtay oo aada baaqi yeeshayna ilaahay kuu barakeeyo wahada ducaau ducadaani mustaxabun mid la sunneeya waa liqaabidi zakaati zakada midka qaadayo sawa-un waxaa jin ah kaana saacii ahaayeyaa midka shaqaalaha oo zakada ururinayo aw ilfuqaraa ama fuqaradu ahaadeena kuwa qaadaya sakada kuwa qaadanayo walayse ducaau ducadu ma aha biwaajibin waajib maaha cala almashhuuri qowlka mashhuurka ah markaan qabanno min madhabinaa madhabteenna iyo madhabi keyrinaa keyrkeen madhabtiisaba ducadu marka waa mustaxab buu yidhi wa qaala bacdu asxaabina waxay yidhaahdeen asxaabteena shaaficiyada qaar kamida inahu waajibun waajib weeyaan liqowli shaaficiyi shaafici qowlkiisa fa xaqun ay fa waajibun waajib cala alwaaliy waaliga korkiisa yuu ahaaday an yadcuwa inuu duceeyo lahu lilmucطii midka zakada dhiibay ama lidaafici sadaqati wa daliiluhuna aahirun daahiru lmri fi laayati daliilkiisuna waa ari aayadda daahirki amarka muuqdo oo aayadda dhexdeeda ka muuqdo qaala alculamaau culimadu waxay dhaheen walaa yustaxabu lama sunneeyo an yaquula fi ducaa'i inuu ku yiraahdo allahuma salli calaa fulaan walmuraadu biqowlihi tacaala muraadka ilaahay qowlkiisa loola jeedo wasalli calayhimna ay udcu lahum u duceey wa amaa qowlu nabiyi sala allahu calayh waali wasalam allahuma salli calayhim faqaalahu waa yiri likowni lafdi salaati salaada lafdigeeda mukhtasan bihi inuu gaar ku yahay isaga falahu wuxuu leeyahay an yukhaatiba bihi inuu kula khitaabo man yashaau ciduu doonayo bikhilaafi bikhilaafinaa naxnu annaga marka isagoo marka naga duwan wuxuu leeyahay wasalli calayhim taas u duceeya laga wadaa ninkii saka bixiyo haddaad amiir tahay ama kii qaadanaya aata u duceey inaad tira allahuma salli calaa fulaan lama sunneeyo maxaa yeele taas nebiga iska lahayo uu ku leeyahay isaga salaada maadaama nebiga ay khaas ku ahayd salliga isaga ciddou doono waa kula khitaabi karaa wix isaga khaaska u ahaa ayb laakiin adiga maya saasuu leeyahay qaaluu waxay yidhaahdeen wakamaa laa yuqaalu sida aan loo dhahaynin muxamedun caza wajalla oo caza wajalla alla un ay khaas u tahay wa in kaana casiizan nebigu casiizba ha ahaadee jaliilan ba haba ahaadee mid weyn fakadaa sidoo kale laa yuqaalu la dhihi maayo abuu bakrin ow caliyun sala allahu calayhi bal yuqaalu waxaa la dhahayaa radia allaahu canhu ow ridwaanullaahi calayhi washibhu dalika falow qaala haddii uu yidhaahdo sala allahu calayhi fasaxiixu aladii calayhi jumhuuru asxaabinaa kan saxiixa ah ee asxaabteenu badankood ay ku taagan yihiin annahu makruuhun weeyaan mid la karaahaysto karaahata tansiihin karaahatu tansiih fa qaala bacduhum qaarkoodna waxay dhaheen huwa khilaafu lwlaa wax laga fiican yahay walaa yuqaalu la dhihi maayo makruuhun waqaala bacduhum waxay dhaheen qaar kalena laa yajuusu ma banaana wadaahiruhu taxriimu sida ka muuqatana waa xaaraanba walaa yenbagii ma haboona aydan noqday fii kayri lambiyaai ambiyada qeyrkood an yuqaala calayhi asalaam in la dhaho ow naxwu dalika ilaa idaa kaana inuu yahay maana khitaaban khitaab ow amase jawaaban jawaab fa ina alibtidaa'a bilaabashada bisalaami lagu bilowdo sunnatun weeyaan oo layskula khitaabo wa raddahu radinta salaantana waajibu iyadoo aan ahayn khitaab ama jawaab aan ahayn in la yidhaha calayhi salaam qof magaciisaba marka lasoo qaado oo calaa wejhi ducaa loo dhaho nebiyaday gaar ku tuhu uma hada kulluhu kan dhammaantiis fi salaati iwasalaami salaadii iyo salaamtii calaa gayri alambiyaai ambiyada keyrkood korkooda maqsuudan ayb uma hada kulluhu kan dhammaantiis fi salaati iyo wasalaami salligii iyo salaamtii calaa gayri alambiyaai maqsuudan idaa kaana maqsuudan markuu yahay amaa idaa jucila haddii laga dhiga tabacan tabac haddii laga dhigo mid raacsan faina oo yacni asaale haddaan laga dhiganin oo maqsuud aan laga dhiganin oo tabac laga dhigo macnaa nebigaa lagu salliyey salligii nebigaa la siiyey aalkii ayaa marka ama qof saxaabadii kamida la raaciyey oo waxaa layidhi maalan sala allahu calayhi wacalaa aalihi wa saxbihi yaa layidhi aalka iyo iyo saxaabada marka waa lagu daray tabac waa hadda fainahu jaa-izun weyaan mid banaan waa kaas bilaa khilaafin khilaaf la-aan ee waxa laga soo hadlaaya maanta dhan waxay tahay marka uu yahay keli ayb keligiis markauu yahay oo inaad tiri abubakr sala allahu calayhi wasalam caliyun caliy bn abi aalib sala allahu calayhi wasalam taasaa makruuh ah fa waxaa la dhahayaa allahuma salli calaa muxamedin wacalaa aalihi waasxaabihi waaswaajihi waduriyatihi watubaacihi lianna salafa salafku lam yamtanicuu ma aynan ka reebtoomin min hada kan bal qad umirnaa waana la faray bihi isaga fi tashahudi tashahudki iyo waqayrihi baana lagu amray bikhilaafi salaati calayhi salliga oo isaga korkiisa lagu sallinayo munfarid qofka korkiisa munfaridan isagoo keligii ah oo aan wax tabaca la jirin ayb taa iyadu waa la karaahaystay waqad qadamtu waan hormariyay dikra hada alfasli fasalkan sheegidiisa mabsuudan isagoo la fidiyey fii kitaabi salaati cala nabiy sal l slam halkaas baan ku sheegay faslun iclam ogow ana niyata azakaati zakada niyadeeda waajibatun waajib inay tahay wa niyatuhaa niyadeedana takuunu bilqalbi ayay ahaanaysaa ka gayrihaa min alcibaadaati sida keyrkeed oo kaleba ay tahay cibaadaadka ah wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaduma ilayhi inuu ku daro altalafuda ku dhawaaqid bilisaani carabka ugaga dhawaaqo kamaa fii gayrihaa kayrkeed sida ay tahayba min alcibaadaati min alcibaadaati cibaadaadka wuxuu leeyahy sekada marka la bixinayo in la niyeystaa shardi oo qalbiga laga niyeysto waxaad bixinaysa inay sekadii waajibka ah faradka ah ay tahay waxaa kaloo eh, la sunneeyaa buu yidhi fuqahada sunnadoodii wa in lagu dhawaaqo oo la yidhaha tan waa sakadaydii aan bixinaayey fa in iqtusira haddii lagu gaabsado calaa lafdi lisaani carabka dhawaaqiisa duuna niyati niyada aan la gelinin bilqalbi qalbiga laga niyeysta aanay lahayn fa fii sixatihi khilaafun baa ku jiro al asaxu annahu laa yasixu sida saxiixnimada badanna inuuna ansixaynin zaka rabtaa inaad bixiso qalbiga maba gashanin afka lee ka sheegta bis walaa yajibu calaa daafici zakaati zakada midka dhiibaya korkiisa maku waajibayo idaa nawaa markuu niyoodo an yaquula inuu yidhaahdo maca daalika haadihi zakaatun waayo inuu dhaho bal yakfiihi dafcu bixintaa ku filan ilaa man qof uu u bixiyo kaana ahaaday huwa mankuba min ahliha zakada ahelkeeda mustaxaqiinteeda walow talafada bidalika hadduu sidaa ku dhawaaqana lam yadurahu ma dhibayso wallahu aclamu marka wax haddaad samaysana maku dhibaayo lagule haddaa ka tagtana maku dhibaayo iskaba dhaaf niyada un la ima oo qalbiga gasho faslun yustaxabu waxaa la sunneeyaa liman dafaca qofkii dhiibayo zakaatan zako ow sadaqatan ama sadaqo ow nadran ama nadar ow kafaaratan ama kafaaro oo naxwa dalika an yaquula inuu yidhaahdo rabbanaa taqabal minaa ilaahu naga aqbal innaka anta asamiicu alcaliim zakuu dhiibayaa ama sadaqou bixinayaa ama nadar ayuu iska gudayaa ama kafaarou bixinayaa saa inuu dhaho faqad aqbara allahu subxaanahu ilaahay waxa uu sheegay subxaanahu wa tacaala bidalika kaagaas can ibraahiima iyo waismaaciila ayuu ka sheegay sala allahu calayhima wasalama iyo wacan imra'ati cimraan markii waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti waismaaciilu rabbana taqabal mina inaka anta samiicu lcaliim qaalat imra'atu cimraana rabbi inii nadartu laka maa fii baطni muxararan fataqabal mini ayb waa kaas wayaalkaasu sheegay kitaabu adkaari siyaami soonka adkaartiisii ayuu kitaab yani soonka adkaarta uu leeyahay baabu maa yaquuluhu idaa ra'a alhilaala wamaa yaquulu idaa ra'a alqamar baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay yaquuluhu uu dhahayay idaa ra'aa haddii uu arko alhilaala bisha wamaa yaquulu waxa uu dhahaya idaa ra'a alqamara dayaxa haddii uu arko qaala alimaamu اnawowiyu raximahu اllahu tacaala rawaynaa fii musnadi daarimiyi waxaanu ka warinay ku warinay dhexdiisa wa kitaabi tirmidiyi can طalxata bni cubaydillaahi radia allahu canhu ana اnabiya sala اllahu alayh wali wasalama kaana wuxuu ahaa idaa ra'a alhilaala bisha haddii uu arko qaala wuxuu dhahaya allaahuma yaa allaahu allow ahillahu ilaahu dhali bishaan calaynaa annaga korkeenna bilyumni barako waal-iimaani iimaan waasalaamati nabadgelyo waalislaami islaamnimo rabbii aniga iyo warabbuka adiga rabbigaa allaahu weeyaan qaala tirmidiyu xadiidun xasan tirmidi waxa uu yidhi xadiid xasana weeyaan xadiidkan ayb xaafidku markuu xadiidkan takriijiyey wuxuu yidhi hada xadiidu xasan akhrajahu axmedu waisxaaq fii musnadayhimaa وأخرجه الترمذي وقال xadيiث xسن غريب وأخرجه الحاkم وqال صحيح الإسناad وغلط في ذلika فإن سليمان yعnي بن سفyان الراawي عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبayd اللahi ضacفوuه وإنما xasنه الترمذي لشhawaahidihi ayuu u xasniyey ayb marka xadiidkan xasan waay ayb ayb allahuma ya allahu allow ahillahu ilaahu dhali bisha soo bixi calaynaa korkeena kusoo bixi bilyumni barako iyadoo ku dheehan barako wal iyo iimaan wasalaamati nabadgelyo walislaami iyo islaamnimo rabbii warabuka allah rabbigay iyo rabbigaa adiga allah weeyaan ayb qaala tirmidiyu xadiidun xasan warawaynaa fi musnadi daarimiyi can ibni cumara radia allahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa ra-a alhilaala bisha haddii uu arko qaala allaahu akbar ayuu dhahay allaahuma ahillahu ilaahu bisha dhali calaynaa korkeena ku dhali bilmni amni noogu dhali wal iimaan noogu dhali wasalaamati noogu dhali waalislaami islaamnimo watawfiiqi towfiiq limaa tuxibu aadana waafajiso waxaad jeceshahay watardaa ah raallika tahay rabbunaa warabuka allah meeshaan marka dad baa waxay yidhaahdaan allahuma ahillahu calayna bilmni waliimaan iimaanka iyo amniga amnigaa la hormariyey amniga nabadgelyada iyo iimaanka nabadgelyadaa lasoo hormariyey marka iyadaa iimaanka ka fiicanay ku leedahay waxaas baatil qofku weligiis hadduu doonay uusan nabadgelyo helin hadduu iimaan ku dhinto waa meel fiican u ahli laakiin weligaa haddaad nabadgelyo haysato oo iimaan aaweyso uma laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa naar baad ku waaraysaa shay kastaana sidiisa haddii xadkiisa la dhaafiyo ghuluwi iyo wuxuu isu bedelo cagsi ayb xadiidka marka allahuma ahillahu calayna bilmni waaliimaan waawduna tartiib iyo kala horeyn maba faa-iideysaba xadiidka horaana ku tusaayo allahuma ahillahu calayna bilyumni waaliimaan buu yiri waasalaamati waalislaam ayb salaamaduna waa in diinkaagu nabadgala koow u ah ayb salaama iyo nabadgelya marka la yiraha horta waa inuu diinkaaga ay ka bilaabato diinkaagu ou nabad galo nafsadaadu nabad gasho maalkaagu nabad galo cirdigaaga ou nabad galo ayb warawaynaa fi sunani abi daawuuda fi kitaabi اladab can qataadata anahu balagahu ana nabiy allahi sala allahu alayh wali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa ra'a a alhilaala bisha haddii uu arko qaala wuxuu dhahayay hilaalu khayrin wa rushdin ayb haadakan hilaalu khayrin khayr bishiisa waa iyo warushdin hanuun hilaalu khayrin warushdin hilaalu khayrin warushdin aamantu waan rumeeyey biladii khalaqaka allihi ku abuuray halaaa maraatin uma yaquulu wuxuu dhahayaa <clears throat> alxamdu lilaahi aladii allihi ayaa mahadsan oo ammaan leh dahabad dahaba la tegay bishahri kadaa bilheblaayo wajaa la yimid bishahri kadaa bilheblaayana la yimid allihii bilheblaayo la tegay bilheblaayana la yimid ayb ayaa mahadne ayb xaafidku marka wuxuu yihi warijaaluhu hiqaatun fain kaana almubaliqu kan gaarsiinaya hadduu yahay saxaabiyan fahuwa saxiixun waqad sumiya min wajhin aakhara ayaa lagu magacaabay ama waqad samaa min wajhin aakhara ayb wej kale ama dariiq kalea lagu magacaabay daciifin oo daciif ah wa akhraja min طariiqi اlxaafidi dalika alxadiida aldaciifa min طariiqi الطabaraaniyi fi kitaabi الducaa waأkhraja alxaafidu ziyaada waa min ariiqda waأkhraja alxaafidu dalika alxadiida aldaciifa min طariiqi الطabaraaniyi fi kitaabi الducaa min طariiqi moxamed bni cubayd illaahi alcarzami ayb can qataadata can anas qaala kaana rasuulu llahi sal l slam idaa ra-aa hilaala ramadaan qaala hilaalu rushdin wakhayrin hilaalu rushdin wakhayrin hilaalu rushdin wakhayrin aamantu biladii khalaqak huma ahlakaka uma ahilaka cafan uma ahilaka waahrajahu ibnu suniy qaala wafii sanadihi dacfun ayaa ku jira marka xadiidka dacfibaa sanadkiisa ku jira haakadaa rawaahumaa sidaas ayuu u wariyey abu daawuuda mursaleyni labadan xadiis iyagoo mursal ah wa fii bacdi nusakhi abi daawuud wa fii riwaayati can qataadata ana anabiya sala allahu alayh waali wasalam kaana idaa ra alhilaala nabigu haddii uu bisha arko sarafa wajhahu canhu wejigiisa waa ka leexinay ayb haakadaa rawaahumaa abu daawuud sidaa ayuu u wariyey mursalayni labada xadiidba iyagoo mursal ah qataada waa taabici xadiidkiina nebiga u kor yeelay waa mursal un wa fii bacdi nusakhi abi daawuuda qaala abu daawuud laysa fii hada alxadiidi can innabiyi sala allahu alayh wali wasalama xadiidkan dhexdiisa ma aha nebiga iyadoo laga warinayo xadiidun xadiid musnadun oo musnada saxiixun saxiixa yani xadiidkanu musnad saxiixa maleh buu yihi abu daawuud warawaynaahu fi kitaabi bni suniyi can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can rasuuli llahi sala allahu alayh wali wasalama wa amaa ru'yat lqamari dayaxa aragtidiisa faraweynaa fi kitaabi bni suniyi waxaanu ku werinay can caaishata ishata radia allahu canha qaalat akhada rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama biyadii nabiga gacanteyda ayuu qabtay fa idaa alqamaru dayxii xiina dalaca markuu soo baxayba waay faqaala waxa uu yidhi tacawadii billaahi ilaahay ka magangal min shari haada kan shartiisa alhaasiqi ayb min shari haada alghaasiqi idaa waqab marka uu baaba-o ayb ayb oo dayixi markii la arkay isagana wuxuu leeyahay waa sidaas ayb xaafidku xadiidkan wuxuu yihi xadiidun xasanun gariib <coughs> oo tirmidi nasaa-ina way soo saareen ayb faqaala waxa uu yihi tacawadii billaahi ilaahay ka magangal min shari hada alqaasiqi habeenkan mugdiga shartiisa idaa waqaba markuu mugdiyoobo ilaahay ka magangal shartataa waraweynaa fi xilyat lwliyaa kitaabka xilyat lwliyaa oo dabaqaat lasfiyaa la yiraahdo waaye <clears throat> biisnaadin isnaad fiihi dacfun uu ku sugan yahay can ziyaadin innumeyriy can anasin radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ah idaa dakhala rajab rajab haddii uu soo galo qaala wuxuu dhahay allahuma baarik lana ilaahu noo barakay fii rajabin rajab iyo shacbaana iyo shacbaan waballiqnaa ramadaan ramadaanna ilaahuna gaarsii ayb sidaasuu dhihi jiray xaafidku markuu xadiidkan takriijiyey min dariiqi abaraaniyi fi ducaa uu ka takriijiyey sanadka moxamed ibn abi bakr almuqadami ayuu gaarayay min ariiqin ukhra min ayri ariiqihi abarani min gayri ariiqati abaraaniyi tantahi ilaa cubaydillaahi bni cumar alqawaariiriy qaala xadahanaa zaa-idatu bnu abi raqaad can ziyaad annumayri can anas qaala kana rasuulu sal l slam fadakara alxadiid ayuu sheegay xaafidku marka wuxuu yihi xadiidun gariibun akhrajahu albazaar wa akhrajahu abu nucaym isnaad marka dacfi ku jira waraweynaahu aydan fi kitaabi ibni suniyi biziyaadatin maca ziyaadatin lala qabo baabu ladkaari almustaxabati fi sawmi adkaartii la suneynayo soonka dhexdiisa caddeynteediiba u yustaxabu waxaa la sunneeya an yajmaca inuu jamciyo fii niyati sowmi soomka niyadiisa bayna alqalbi walisaani soomka niyadiisa waxaa la sunneeyaa buu yihi qalbiga iyo carabkaba inuu ku jamciyo kamaa qulnaa sidaan sheegnay fii gayrihi min alcibaadaati wax afka laga dhahaya laakiin wax soo arooray ma fain iqtasara haddii uu gaabsado cala alqalbi uu ku gaabsado kafaahu ku filan wain iqtasara cala allisaani carabka haddii uu ku gaabsadana lam yujzihi ma gudaayo bilaa khilaafin carabkiiba wuxuu ka yihi naweytu sawman qadin wax qalbigiis ku jirana malaha wax ay taraysa malaha naweytu usalli farda duhri oo carabka ka yidhi qalbigii ma ku jirtaba wax salaadiisa ka jiraa malaha marka ta qalbiga umadayba saas tahay middaan marka maxaa laysugu dhibayaa qalbiga maa un midiisa aada loo adkeeyo lam yujzihu bilaa khilaafin buu yidhi wasunatu sunnada idaa shatamahu hayruhu heyrkiis haddii uu caayo ow tasaafaha ou la dabaaltamo caleyhi isaga ou la dabaaltamo yani safaahada waa maxa dabaalnimo iyo hadduu kula dhaqmo fii xaali sawmihi soonkiisa xaaladeeda dhexdeeda an yaquula inuu yidhaahdo innii saaimun inii saa'imun marateyn laba jeer ow agtara haddii qof uu doqonnimo iyo dabaalnimo dagaal ula yimaado isoo sooma war waa soomanahay waa soomanahay ha yidhaahdo waraweynaa fi saxiixay lbukhaariyi wamuslimi can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula llahi sal l slam qaal asiyaamu soonku junnatun gaashaan waay falaa yarfud soonku waa gaashaan naarta u gaashaan ka yahay iyo macaasida falaa yarfud yousan afxumoonin walaa yajhal yownan jahli falin oo afcaasha juhaashoo kale yownan ku kicin wain imru'un qaatalahu qof haddii uu la dagaalamo wain qaatalahu imru'un qaatalahu aw shaatamahu ama aw la caytamo falyaqul inii saaimun inii saa'imun maratayn qultu qiila waxaa layidhi inahu yaquulu bilisaanihi carabkiisuu ka dhahayaa wayusmicu waana maqashiinaya alladii shaatamahu ka la caytamaayo lacalahu yanzajir bal inuu waansamo waqiila waxaa layidhi yaquuluhu biqalbihi qalbigiisuu ka dhahayaa liyankafa si uu uga reebtoonaado can ilmushafahati la waranka qalbigiisa u ka dhahayaay inuu la waramaba se uga joogo wayuxaafida ou ilaaliyo calaa siyaanati sawmihi soonkiisa ilaal sanaantiisa inuu ilaaliyo wal awalu kan horaas adhaar xoog badan afka inuu ka dhaho wamacnaa shaatamahu shatamahu ou caayo wey mutacaridan oo markaa u banbaxayo limushaatamatihi lacaytankiisa mashaatamahu waxaa laga wadaa qof kale ayaa isaga caayay qofkaasoo rabo inuu ninkan la caytamo wallahu aclam warawaynaa fi kitaabay tirmidiyi wabni maajah can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal l salam halaahatun saddex laa turaddu lama soo celiyo dacwatuhum ducadooda asaaimu ninka sooman xataa yufdira intuu ka afurayo walimaamu alcaadilu imaamka caadilka ah wa dacwatu lmadluumi iyo midka laga gardaran yahay habaarkiisa ma la soo celiyo qaala tirmidiyu xadiidun xasan qultu haakada riwaayatu xataa bitaa'i lmuhanaati fawqu tada laba la laba dhibiceeyey xagga kore laga laba dhibiceeyey ibnu xajar isaga futuuxaadka sida ku sugan wuxuu leeyahay kaanahu yuriidu alishaarata ilaa anaha waradad bilafdi xiin bedel xataa huwa kadalika riwaayadu waa saan markuu leeyahay lafdulxiinna waa soo aroortay buu ka wadaa oo waxaa weeyaan assaa'imu midka sooman xiina yufdiru yaa soo aroortay baabu maa yaquulu cinda alifdaari afurka agtiisa waxa uu dhahayo caddayntiisiibuu u baab yahay qaala rawaynaa fii sunani abi daawuuda waannasaa'iyi can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal kaana anabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa afdara haddii uu afuraayo qaala wuxuu dhahaya dahaba adama-u oonkii waa tegay wabtallat alcuruuqu xididadiina waa qoyeen wahabata habata alajru ajarkiina waa sugnaaday in shaa allahu ayb saanu dhahay ayb xaafidku markuu xadiidkan takriijiyey wuxuu yihi hada xadiidu xasan qultu addamaa-u mahmuusulaakhiri xarafka dambe miduu hamsaysan yahay waa maqsuurun maqsuur waa wahuwa alcatashu waa oonka qaala allahu tacaala dalika biannahum laa yusiibuhum dama-un ajarkaas baa u xasilay biannahum bisababi annahum iyagu laa yusiibuhum inuunan asiibeynin dama-un oon ilaa aakhir laay wainamaa dakartu haada ayaan sheegay wain kaana daahiran baha iska ahaadee liannii ra-aytu waxaan arkay man ishtabaha caleyhi qof oo ugaga dheeh galay fatawahamahu mamduudan u maleeyey addamaa-u dad waxaan arkay sidaas u maleeyey mamduud inuu yahay nacam oo uu ka ishkaal galay marka waa maqsuur waraweynaa fii sunani abi daawuuda abu daawuud sunankiisa dhexdiisa waxaanu ku warinay can mucaadi bni zuhrata annahu balagahu ana anabiya sala allahu alayh ali wasalam kaana wuxuu ahaa idaa afdara haddii uu afuraayo qaala wuxuu dhahay allahuma laka sumtu adaan kuu soomay calaa risqika afdartu haakadaa rawaahu mursalan ayb haakadaa rawaahu mursalan saa ayuu u wariyey isaga oo mursal ah xaafidku marka wuxuu yidhi haakada rawaahu mursalan akhrajahu fi kitaabi asiyaam min asunan wa fi kitaabi lmaraasiil bilafdin waaxid can musadad can husheym can xuseyn can mucaad wamucaadun hada dakarahu lbukhaariyu fi taabiciin lakin qaala mucaad abu zuhrata watabicahu bnu abi xaatim wabnu xibaan abu zuhra ibnu zuhra halkan oo ka dhaha ayb sanad muttasilan waa lagu sheegay laakiin waa daciif warawaynaa fi kitaabi bni suniyi can mucaadi bni zuhrata qaala kaana rasuulu llahi sal l slam idaa afdara qaala alxamdu lilahi aladii acaananii allah mahadle allihii ikaalmeeyey fasumtu aan soomay warasaqanii i arsuqay faafdartu aan afuray warawaynaa fi kitaabi bni suniyi ayb can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal kaana anabiyu sala allahu alayh wali wasalama nabigu wuxuu ahaa idaa afdara haddii uu afurayo qaala allaahuma laka sumnaa wa calaa risqika afdarnaa fataqabal mina ilaahu naga aqbal inaka anta samiicu lcaliim ayb xaafidku markuu taqriijiyey kadib waxau yihi xadiidun qariibun min hada lwajhi wasanaduhu waahin jiddan sanadkiisu aad buu daciif u yahay buu yihi warawaynaa fi kitaabi ibni maajata wabni sunniy warawaynaa fi kitaabay bni maajah wabni sunniyi can cabdillaahi bni abi mulaykata can cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama nabigaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo ina lisaa'imi midka sooman cinda fitrihi afurkiisa agtiisa la dacwatan duco ayaa amaa du aan lasoo celinaynin duco aan la soo celinaynin qaala bnu abi mulayka waxa uu yidhi samictu cabdallaahi bna camrin ayaan maqlay idaa afdara markuu afuray yaquulu wuxuu dhahay allaahuma inii as'aluka biraxmatika ilaahu naxariistaadan kugu weydiisanaya allatii wasicad kulla shayin shay kastaa u waasac noqotay an taqfira lii inaa ii dembi dhaafto xaafidku marka markuu takriijiyey kadib waxa uu yihi xadiidkan hada xadiidun xasan baabu maa yaquulu waxa uu dhahaya cadaynteediibuu baabah idaa afdara haddii uu afuro cinda qowmin qole agtooda oo ka afuro ayb rawaynaa fi sunani abi daawuuda wagayrihi bilisnaadi saxiixi can anasin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh waali wasalama jaa ilaa sacdi bni cubaadata ayuu u yimid fajaaa bikhubsin ay ula yimid muufo wa zaytin iyo saliid faakala waa cunay uma qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu yihi afdara cindakum asaa'imuuna agtiina kuwa soomane ha ku afureen wa akala tacaamakum alabraaru cuntadiinuna dad baariyaal ha cuneen wasallat calaykum almalaa'ika malaaigtuna ha idiin duceyso malaa ha idiin duceyso ayb ayib meeshaa marka ayb ibnu xajar meeshaan marka eh, imaam nawowi bilisnaadi saxiix ayuu tilmaamay ayb waana xadiis haabit shan boqol konton iyo lix meesha zaydka wuxuu leeyay waa tasxiif wamaa adunu zayta ilaa tasxiifan an zabiibi ayaa laga tasxiifiyey buu leeyahay wuxuuna leeyahay ibnu xajar matniga inuu ku sifeeyo sixada ayaa fiicnaan lahayd intuu isnaadka ku sifayn lahaa isnaadka waxbaa ku jira matnigaa saxiixa warawaynaahu fii kitaabi bni sunniyi can anasin radia allahu canhu qaala kaana nabiyu sala allahu alayh waali wasalam idaa afdara cinda qowmin dad agtooda hadduu ka afuro dacaa lahum waa u ducaynayay faqaala wuxuu dhahay afdara cindakum saa'imuuna ilaa aakhirihi baabu maa yadcuu bihi idaa saadafa leylata alqadri leylatu lqadriga hadduu haleelo waxa uu dhahaya caddaynteediibuu u baab yahay qaala rawaynaa bilasaniidi asaxiixati fi kutubi tirmidiyi wanasaa-iyi wbni maajah wagayriha can caa-ishata radia allaahu canha qaalat qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahiy in calimtu haddaan ogaado leylata alqadri leylatulqadriga haddaan ogaado maa aquulu fiiha maxaan dhahayaa leylatulqadriga dhexdiisa qaala waxa uu yihi quulii dheh allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii sidaas dheh qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix qaala asxaabunaa raximahum allah yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yuktira fiiha inuu badiyo leylat lqadriga dhexdeeda min hada ducaai ducadan wayustaxabu waxaa la sunneeyaa qiraaat lqur'aani qur-aan aqrintiisa wasaa'iri ladkaari adkaar inta kasoo hartay wadacawaati lmustaxabati iyo ducooyinka la sunneeyo fi lmawaadini shariifati meelaha sharafta badan dhexdooda lagu sunneeyo waqad sabaqa bayaanuhana waa soo hormaray majmuucatan xaal iyadoo laysu geeyo mufaraqatan iyadoo kala tagtagsan qaala shaaficiyu raximahullah astaxibu waxaan sunnaynayaa an yakuuna ijtihaaduhu dadaalkiisu inuu ahaado fii yowmihaa maalinkeeda uu ku dadaalo ka jtihaadihi dadaalkiisa fii leylatiha uu ku dadaalo haadaa nasuhu leylatulqadriga habeenkeeda dadaalka uu ku dadaalo waxaan jeclaysanayaa buu yiri inuu maalinkeedana ku dadaalo saasoo kale wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yukhira inuu badiyo fiiha iyada dhexdeeda min addacawaati ducooyinka bimuhimaati lmuslimiina muslimiinta muhimaadkooda inuu ugu duceeyo fahada kan shicaaru saalixiina dadka suusuuban waxa lagu garanayo wa illaahi alcaarifiina iyo addoommada alle ilaahay yaqaanay owliyadiisa ah ayb muslimiinta waxaa murug gelinaya iyagu ka fekeraan marka muslimka wanaag iyo ugu duceeyaan ayb qofka marka haddii uusan naasix ma aha aduunan isaga la duceysto muslimiinta unan u duceyneynin wabillaahi tawfiiq baabu ladkaari fi lictikaaf adkaartii cadaynteediibuu u baab ictikaafka dhexdiisa yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yukhira inuu badiyo fiihi ictikaafka marka uu ku jiro min tilaawati lqur-aani qur-aanka akhrintiisa iyo waqayrihi qur-aanka qeyrkiisa min al adkaari adkaara inuu ku dadaalo ayaa la sunneeyaa adkaartaa la imaada wabilahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina mxamed wala ali sabi slm